alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray risaaladii ictiqaadka ahayd ictiqaadu ama caqiidatu ibni abi zayd alqayrawaani raximah llah sheikhu waxau uhi raximah llah wa annahu fowqa asamaawaati calaa carshih waxyaalaha ahlusunna waljamaca ay isku waafaqeen ama a'immadii ahlusunna isku waafaqeen waxaa ka mid ahaa annahu fawqa samaawaatih inuu allah ku sugan yahay samaawaadka korkooda ku sugan yahay calaa carshihi carshigiisa korkiisa ku sugan yahay duuna ardihi dhulkiisa aanu ku sugnayn oo daatada ilaahay arlada aynay ku sugnayn ee cirarka korkooda ayuu allaah ku sugan yahay oo allah waa ka korreeyaa samaawaadka iyo carshigaba carshiga iyo samaawaadkana uma baahna marka la odhanaayo allah waa ka korreeyaana muraadku ma aha in carshigiiyo samaawaadku ilaahay ay hayaan ma aha ilaahay isagaa makhluuqaadkao dhanba haya cirarka ilaahay baa hayaa carshiga ilaahay baa haya makhluuqaad iyo inuu allah meel walba uu ku sugan yahay xagga cilmigiisa inuu kaga sugan yaho bimacnaa ilaahay cilmigiisu meel walba inuu ku sugan yaho meel walba waxa ku sugan allah og yahay oo wax ka qarsooni aanu jirin shayna shay aanu ka qarinayn shayna shay aanu ka xijaabayn wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximah ullah allah inuu koreeyo oo daatada ilaahay ay korayso ayuu inoo tilmaamaya inuu allah koreeyana adiladu waa sheegaysaa nusuus fara badan baa ku soo aroortay wa huwa alcaliyu alcadiim ilaahay waa ka koreeyo weeye sabbix isma rabbika alaclaa nazah rabbigaaga koraynta badan magaca rabbiga adoo xusaayaa ah, rabbigaaga koraynta badan nasah oo xumaan yacni markaa ka huf bimacnaa ku ammaan inuu xumaan ka dheeryahay alaclaa iyo alcaliy labada mid walba waa magac ilaahay weeye si walba ilaahay waa u koreeyaa daatan wa qadran wa qahran xagga awood ahaan iyo xagga sharaf ahaan iyo xagga daata ahaan si walba ilaahay waa u koreeya alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaaha raxmaankii carshiga ayuu ka koreeyey istawaa cala alcarshi istawaa iyadoo calaa lagu gudbinaayo toddoba mawdic bay qur'aanka kaga soo aroortay alraxmaanu cala alcarshi istawaa yo istawaa cala alcarshi istawaa ila samaaina waxay ku soo aroortay laba mawdic bay ku soo aroortay marka aayaadka waxaa laga qaadanayaa korraynta ilaahay korreeyaa laga qaadanayaa istawaa ila samaaina waxaa looga jeedaa allah waa ka korreeyaa looga jeedaa calaa iyo irtafaca ayaa lagu fasirayaa sida taabiciintuba ay ugu fasireen oo imaamu albukhaari saxiixiisa markuu ku soo warinaayo abulcaaliya iyo mujaahid inay yidhaahdeen istawaa macnaheedu waa calaa iyo irtafaca ay kala yidhaahdeen lafdada marka ay fasirayeen istawaa ila asamaa'i ta ku soo aroortay ahayd taasay markaa fasirayeen imaamulbukhaarina saxiixiisu ku soo arooriyey marka waxa weeye korraynta allah korreeyo adiladaasoo dhan iyo adilo kaleba waa tilmaamaysaa lama odhanaayo waxallo waxaa culuwiga ku soo arooray ama korraynta waxaa lagu fasirayaa xagga qadriga iyo sharafta iyo xagga markaa awoodda ayuu u korreeyaa keliya la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa si walba ilaahay waa u koreeyaa yacni qahran wa qadran wa daatan xagga qadar ahaan iyo sharaf ahaan ilaahay waa u korreeyaa xagga daat ahaan waa u korreeyaa xagga awood ahaanna waa u korreeyaa waayo culuwiga saddexda noocba waa loo isticmaalaa culuwu qahrin iyo culuwu qadrin iyo culuwu daatin lahu lculuwu min jamiici alwujuuh allah waxaa u sugnaaday culuwigaa u sugnaaday siday culammadu yidhaahdeen min jamiici alwujuuh wejiyada dhammaantood waa ugu sugnaaday culwigu si walba allah waa u koreeya koraynta allah koreeyo adilada ku soo aroortay waa fara badan tahay a amintum man fi samaa am amintum man fi samaa man fi samaa waxaa loo jeeda man cala asamaa yacni cidda markaa samada samaawaadka ka koraysa jinsiga samaawaadka la yidhaahdo o dhan cidda ka koraysa oo allah ah baa loo jeedaa ama fi samaa la yidhaahdo assamaa waxaa loo jeedaa culuwiga ay fi lculuw cidda marka waxa weeye xagga kore ku sugan marka waxa weeye yacni culuwiga ilaahay waa laga qaadanaya xadiiskii waa tii marka ay ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku yidhi gabadhii addoonta ahayd ayn allah qalat fi الsma qala man ana qalat rasuul اllah qala actiqha fainaha mu'mina rawahu muslim fi صaxiixi xadiiska imaam muslim baa soo wariyey saxiixiisaanu ku soo wariyey ahlucilmigii horena waxay dhammaan waxay kula kulmeen qabuul waa ixtijaajeen waa deliishadeen kutubta sunnada waa ku soo wariyeen yacni markaa fiqiga iyo ictiqaadkaba waa ku keeneen yacni waxa weeye cid markaa xadiidka sixadiisa caalaqday oo a'immadii ka mida lama ogaa waxay ummaddu ku ijmaacsanaayeen sixadiis casrigan baa waxaa soo baxay yacni markaa dad yacni markaa fitnoobay oo markaa yidhi xadiiskani markaa ma sugna hadda a'immadu dhammaan qabuul bay kula kulmeen a'immadu dhammaantood qabuul bay kula kulmeen alimaamu shaafici wuxuu ku soo arooriyey kitaabkiisa al-um isagoo xujaysanaya wakada a'immada kalena waa waa xujaysteen waxaanu xadiisku waafaqsan yahay adilada kale soo aroortay fii samaa'ina xadiiska keliya kuma iman dee axaadiis kale waa ku soo aroortay bal qur-aankay ku soo aroortay laba aayadood oo qur'aanaa ku yimi a amintum man fi samaa am amintum man fi samaa marka waxaa fi samaa'i nusuusta aad iyo aad bay ugu badan tahay waxa xadiidkaasi ziyaado ahee ku sugani waxay tahay wa ayna allah yacni taasna culammadii ahlu sunne lama soo helaayo yacni markaa a'immadii hore wax marka markaa waxaweye caalaqay marka lama soo helaayo marka ayna allahu in la odhan karo ayaa xadiidku daliil u yahay jawaabta ay markaa qofka dumari ku jawaabtay fi samaa'i waxa weeye waa jawaab xaqa weeye qaar baa yidhi waxa weeye dadka markaa fitnoobay ka mida ayaa qaarkood waxay yidhaahdeen qof dumaro oo marka waxa weeye mactuuhad oo caqligeeduba aanu markaa dhammaystirnayn unbay xadiiskeeda soo qaadanayaan war maaha markaysaa markaa qofka dumari gabadh mu'minaday ahayd oo saxaabiyada ahee qadarkeeda iyo sharafteeda meel ha kaga dhicin oo saxaabada lama tacniyo tacniga saxaabada iska ilaali yaa yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam yidhi actiqha fa innaha mu'mina jawaabtay ku jawaabtayna jawaab xaqa weeye waa jawaab qur'aankiiyo xadiiskaba waafaqsan fi samaa'i hadday tidhi dee fi samaa'i qur'aankaba waa ku sugantay aayaadka maxaad ka odhan axaadiista nebiga waa ku sugantay maxaad ka odhan culammadii ahlu sunna waa ku ijmaacane maxaad ka odhan waxa weeye yacni ruux hadduu fitnoobo wax celinayaa ma jiro ya yacni waxa weeye daliil kastoo la tuso waxa weeye marka adiladu ma raacayo waayo qof markaa fitno iyo markaa doonaya baadi daliilku ma anfacayo fi samaa'i yacni saasay markaa nusuusta ugu timi qaar baa waxay awileen oo yidhaahdeen aamintum man fi samaa aayadda waxaa looga jeedaa yacni man fi samaa'i sultaanuhu wa qudratuh laakiin salafkii lagama hayo inay sidaas yidhaahdeen oo sidaa u awileen hadduu taawiilkaasi waajib ahaan lahaana nebigaa caddayn lahaa calayhi salaatu wasalaam waayo bayaanka sharciga la caddaynaayo oo qur-aanka la caddaynaayo nebigaa lagu waajibiyey waxaa loogu soo dejiyey siduu dadka u gaadhsiiyo uguna caddeeyo wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim hadda maaragtaa yacni tabliiqa iyo tabyiinka mid walba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa samaynayey haddii loo baahan yahay in la awilo ay tahay laazim ay tahay nebigaa caddayn lahaa maa bacasa allahu min nabiyin ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri maa yaclamuhu lahum yacni nebi kastoo ilaahay soo diray xaq ku waajiba waxa ahaa inuu ummaddiisa u caddeeyo yacni khayrku u una uga digo oo ka reebo sharku u og yahay ah, muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa xadiis saxiixa markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni taawiilka waa caddayn lahaa hadduu waajib yahay in la awilo waxay ku tusinaysaa daahirkeeda in lagu xambaaraayo daahirka ilaahay laa'iqa u ahe u habboon marka daahir la leeyahay waxaa laga tilmaamayaa aldaahiru laa'iqu billaah yacni sida makhluuqa u habboon maahe waa si yani marka ilaahay laa'iqu ah marka waxa weeye qur'aankuna waa mid wax walba caddaynaya tibyaana likulli shay waalkitaabi almubiin waa kitaab wax caddaynaya kitaab marka waxa weeye hal xidhaalo loo keenay ma aha kitaab marka waxa weeye aan waxba caddaynayn ma aha ilaahay baa ku magacaabay inuu mubiin yahay waalkitaabi almubiin waa mubiino yacni waa caddaynaya xaqa iyo baatilku caddaynaya ictiqaadka saxda iyo ictiqaadka baatilka buu kala iimaanka iyo gaalnimadu kala caddaynaya wahakada shay walba inuu caddaynayana waa laynoo sheegay nebiguna calayhi salaatu wasalaam xilkiisii waa gutay hadday tabliiqa iyo gaadhsiinta tahay hadday bayaanka tahay mid walba culammadu waxay yidhaahdaan ta'khiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ummaddu u baahan tahay nebigu inuu ka dibdhigo u caddayn waayaa uma bannaana ijmaac bayna ugu bannaanayn culammadoo dhan baa isku waafaqsan inay u bannaanayn bayaan iyo tabyiin dadku u baahan yihiin nebigu inuu caddayn waayo ka dibdhigaa inaynay u bannaanayn bil ijmaac baynay ugu bannaanayn inuu dibdhigo u caddayn waayaa marka nebigu waa xilkiisii waa gutay shareecadii waa gaadhsiiyey waa caddeeyey waa bayaamiyey yacni markaa ishkaal ku jira ma jiro waxaa lagu xambaarayaa nusuusta kitaabka iyo sunnada dawaahirkoodaa lagu xambaaraya daahirada ay ku soo aroortay ee ilaahay laa'iqa waa baa lagu xambaaraya lagu fasirayaa yacni marka waxa weeye in la yidhaahdo tashbiih baa daahirkeedu yahay sax ma ah ma nusuusta kitaabka iyo sunnada daahirkoodu kufri ma aha daahirkeedu waxa weeye waa xaq macno xaqaanay tilmaamaysaa macnaha daahirkaa in lagu xambaaro wax ka leexiyo haddaan la helin saasaa waajiba culammaduna ijmaac bay arrinkaa ku soo naqliyeen nusuusta kitaabka iyo sunnada dawaahirtooda lagu xambaaraayo ilaa daliil ka leexiyo la helo almacna aladhar baa lagu xambaaraya lagu fasiraya macno khafiya yacni haddii looga jeedi lahaa waa la caddayn lahaa marka waxa weeye yacni markaa saasaa lagu fasiraya culammaduna dhammaan saasay markaa sheegeen oo ay markaa tilmaameen a'immada markaa ahlu sunnuhu bal ijmaac bay soo naqliyeen nusuusta kitaabkaiyo sunnada daahirkooda lagu xambaaraayo ilaa la helo deliil ka leexinaya daahirka ka leexinaya waa sababta ahlubidaca qaarkood ay ahlu sunnaha ugu magacaabeen daahiriya ugu magacaabeen ila magacyada ahlu sunne lagu dhaleeceeyey maxaa ka mid a daahiriya ka mid a ahlucilmigii horaa sheegay kutubta ictiqaadka caqiidada ahlu sunna waljamaaca markay asmaada xunxun ee marka ahlu sunnaha ay ku dhaleeceeyeen dadka lumay ay sheegayaan naabito iyo markaysaa yacni e, daahiriye bay ku dareen marka xashwiya naabita daahiriya waxyaalaha caynkaasa markaysa waxay ka mid tahay waxyaalahay sheegi jireen bay ka mid tahay marka sababtay daahiriya u leeyihiin waa maxay way nusuusta kitaabka iyo sunnada daahirkooda ay marka qaadanayaan oo ictiqaadinayaan oo daahirka macnaha ka muuqda ay deliishanayaan wax ka leexiya haddaan la helin wax ka leexiya haddaan la helin kutubta usuulkana sidaas iyadaaba muqarar ku ah oo culammadu markaysa markaa dhammaan ay tilmaamaan kaag markaysa markaa waxa baxrulmuxiidka zarkashi kaag markaysaga markaa irshaad ulfuxuulka shawkani kaag kutubta kale markaysaga usuulka yacni kutubta markaa xataa yani ictiqaadkana saa waa ku sheegeen kaag markaysa markaa alibaana lilashcari yani iyo kutubaha kale markaysa waxaa la midka ah dhammaan culammadu saas yadaa marka waxay tilmaamayaan in nusuusta kitaabka iyo sunnada dawaahirtooda lagu xambaarayo bacdi baa waxay yidhaahdeen aamintum man fi samaa'i waxaa looga jeedaa ay kamaa zacamtum gaalaa lala hadlayey gaaladaa markaa sidan u qabay marka in la taqriirinayo la sugayey maahay waxaa loo jeedaa sidaa idinku u qabtaan man fi samaa'i qaar baa saa yidhi maca alasaf kutubaha tafaasiirta qaar baa saa wejigaa soo naqlinaya waxaa ka mid ah abu xayaan albaxru muxiidka awjuh kale uu sheegayo wuu ku darayaa wejiga noocaas ah ya waxay ku tusinaysaa taawiilku halkuu la gaadhay yacni markaa ayay ku tusinaysaa markaa dadka qaarkood ama mutakallimiintii iyo markaysa markaa ashaaciradii qaarkood halkuu la gaadhay bay ku tusinaysaa oo axaadiis badan bay ku soo aroorto nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada la khitaabaye yagana maxaa looga jeedaa lagu xambaarayaa irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi asamaa cidda markaa inay u naxariistaan cidda arlada ku sugan arlada korkeeda ku sugan inay u naxariistaan cidda markaa la amraya waayo dee muslimiinta lala khitaabaya saxaabadii rasuulkaana ugu horreeya dukhuulan awaliyan waa ugu horrayn soo gelaayo haddana muxuu yidhi irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi asamaa waxaa kaloo loo dabdiyaa yarxamukum man fi asamaa u naxariista cidda arlada korkeeda ku sugan yarxamkum waxaa idiin naxariisan doonaa haddaa u naxariisataan cidda arlada korkeeda ku sugan man fi samaa man cala asamaa fiidu xadiiska waxay ku soo aroortay laba goor irxamuu man fi lardi ma waxaa loo jeeda cidda arlada gudaheeda ku jirtee ku sugan baalaha arlada gale ee ku sugan miyaa looga jeedaa ya maya waxaa looga jeedaa irxamuu man fi lardi bimacnaa man cala alardi cidda arlada korkeeda ku sugan unaxariista loo jeedaa marka fiidaas waa bimacnaa cala sidaas si la eg baa marka waxa fiida qeybta dambe ku soo aroortay inay tahay bimacna cala yarxamkum man fi samaa ay man cala asamaa asamaana waxa weeye asha jinsiyaa jinsa samaa baa laga tilmaamaya oo samaawaadkao dhan ka ka koreeya oo allah ah baa idiin naxariisanaya baa laga tilmaamaya macnaa looga jeedaa waa saas yadaa wey marka koraynta allah koreeyo adilo badan baa sidaa ugu timi nusuuso badan baa ugu yimi alaa ta'manuunii wa ana amiinu man fi samaa ay man cala samaa haddii samada culuwi oo dhan lagu fasirona fiida baabkeedii baa loo daynaya ay man fi lculuw waayo culuwigu wuxuu qaybsamaa wax makhluuqaadka soo gashan iyo wax ka baxsan marka xagga kore ka ku sugan baa markaa macnuhu u dhacayo laba weji baa ku sugan markaa tafsiir labada waa laakiin fiida bimacnaa calaa inay tahay mawaadic badan oo kalena waa u timi oo luqada carbeed waa shay mashhuurku ah oo ku caana weeye marka ilaahay daatadiisu meel walba waa ku sugantahay saxma haddii leeyahay ilaahay daatadiisaa meel walba ku sugan waxaa ka dhalanaysa makhluuqaadku ku dhafan yahay oo ku dhex jiraa waxaa ka dhalanaysa inaan xumaantii ilaahay laga nasihin oo laga dheerayn oo la yidhaahdo kudaafadaha iyo markaysagaa suuliyada iyo qashinadu ku dhex jiraa in la yidhaahda ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysaa kaadidiiyo saxaradu halkay ka soo baxday iyo halkay ku dhacdaba waa ku sugan yahay baa ka dhalanaysa ilaahayna waa ka nasahan yahay yacni markaa xumaan ilaahay waa ka dheeriyo waa ka nasahan yahay suuliye inuu ku jiro ilaahay waa ka nasahan yahay qashin iyo xumaan inuu ku dhex jiro ilaahay waa ka nasahan yahay ilaahay waa koreeyaa makhluuqaadkana waa ka koreeyaa cilmigiisana wax ka qarsoomi ma jiro meel walba ilaahay waa og yahay wax kastoo jirana ilaahay waa arkayaa wax ka diimoon iyo wax ka qarsooni ma jiraan shay shay kama qariyo shay shay kama xijaabo waana koreeyaa ilaahay saas aawoodee culammadu waxay yidhahdeen man qaala ina allaha bidaatii fii kulli makaan ilaahay daatadiisa meel walba ku sugan qofka yidhaahdaa faqad kafar waa gaaloobay ya waayo nusuustii adiladii buu beeninayaa labaadkana ilaahay xumaantii kama nasihin nusuusta tirada badan leh koraynta ilaahay sheegaynisayna waa beeninaya saas aawadeed baa marka uu yidhi alimaam ibnu khusayma maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma waxaa la yahay imaamu ala'ima waa imaamkii imaamiyaalkaa la yidhaahdaa waa saaxibu saxiix axaadiista in badan oo idinka ku arkaa rawaahu ibnu khusayma fii saxiixi ibnu khusayma xadiiskan soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey muxuu odhanayaa alimaam ibnu khusayma wuxuu odhanayaa man lam yuqira biana allaha fowqa asamaawaati calaa carshihi yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuquh hadda a'immadii selafku ka mid ahaa ibnu khusayma wuxuu dhintay saddex boqol iyo toban markii hijirigu ahaa haalibka cumrigiisu waa qarnigii saddexaad saddex boqol iyo toban markii taariikhda hijrigu ahayd ayuu dhintay wuxuu uhi man lam yuqira biana allaha fawqa asamaawaati calaa carshi ku kastaan qirin inuu ilaahay samaawaadkiisa ka koreeyo oo carshigiisa ka sarreeyo ku kastaan qirin yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuquh waa la towbad weydiinayaa ka toobadkeen baa la odhanayaa fain taaba hadduu toobad keeno waa la daynaya wailaa duribat cunuquhu haddii kalena kurkaa laga jaraya yacni kufri baa loo dilayaa marka la toobad weydiiyo le haka toobad keen hadduu ka toobad keeni waayo ictiqaadkaa xun gaalnimaa loo dilaya dabeedna markaasaa baktigiisa lagu tuurayaa buu yidhi yacni marka waxa weeye yacni meel fogoo kudaafada markaysagaa lagu tuurayaa si aan marka muslimiinta iyo ahludimmuhu yacnii qurunka ka soo bannafaya aynay markaysaga ugu dhibaatoon imaam ibnu khusayma odhanaya waxaa soo warinaya alimaamu xaakim baa soo warinaya oo ibnu khusayme ka soo warinaya sanad saxiixuu ku warinayaa kitaabkiisa macrifatu culuumi alxadiis baanu ku keenayaa abu cabdillaahi alxaakim wuxuu dhintay afar boqol iyo shan markii hijrigu ahaa waa shiikhii bayhaqi weeye xaakim wa saaxibu lmustadrak rawaahu xaakim rawaahu alxaakim wa saxaxahu in badan ba aragteen wa saaxibu lmustadrak iyo kutubo kaleba waa leeyahay kitaabkiisa macrifatu culuumi alxadiis buu ku soo warinaya marka a'immadu saas bay markaa odhan jireen cabdullahi mubaarak waa tii leeyay bima nacrifu rabbana rabbigeen maxaynu ku garanaynaa nacrifu biannahu fowqa asamaawaati calaa carshihi baa'inun min khalqihi waxaan ku garanaynaa rabbi ku aqoonsanaynaa inuu samaawaadka ka koreeyo oo carshigiisa ka koreeyo oo khalqigiisa ka baxsan yahay qaaluu bixaddin qaala bixaddin yani waxa weeye inuu khalqigiisa ka baxsan yaho baa'in yahay khalqigiisa ka baxsan cala sabiil tawdiix wa tafsiir buu u yidhi baa'in wa ilaa lafdatu baa'in nusuusta kuma soo arooriyo laakiin macnihii nusuusta ku soo arooray ayaa lafdi waadixoo caddaynaya marka uu yahay sidaas yadaabuu u cabiray sidaas ayuu u cabiray nusuusaha soo arooree sheegaya ilaahay maciyadiisa wa huwa macakum aynamaa kuntum ma tilmaamayso inuu ilaahay khalqiga ku dhafan yaho ku dhex jiro oo meel walba joogo daatada ilaahay ku sugan tahay lagama tilmaamaye cilmigiisu ilaahay meel walba ku ogyahay waxa ku sugan baa loo jeedaa macakum bicilmi macahum bicilmi sidaasna waa sida marka waxa weeye culammadii salafku ku fasireen waana siday a'immadu ku ijmaaceen ibnu cabdilbar waxa uu sheegayaa saxaabadii iyo taabiciintii ciddii tafsiir laga soo raroo dhammi inay ku ijmaacsan yihiin maciyadu inay tahay bilcilmi ayuu kitaabkiisa tamhiidka ku sheegaya abu cumar aalamanki oo isaguna a'immadii maalikiyada ka mida qarnigii shanaad isaguna noolaa waxau odhanayaa isaguna saas si la dhammaan culammadu saasay ku ijmaaceen in macyadu tahay bilcilmi ibnu taymiya wuxuu odhanayaa culammadu waxay ku ijmaacsan yihiin macyadu inay tahay bilcilmi ibnu kasiir wuxuu odhanayaa naqala hayru waaxidin min ahli cilm in badan oo culammada ka mid waxay soo rareen macyadu inay tahay bilcilmi ayuu tafsiirka aayadda suuratulmujaadila ku sheegaya naqala khayru waaxid buu ka cabiraya marka waxa weye ilaahay cilmigiisu khalqigoo dhan ku weheliyaa maca waxa weeye wehelin weeye waa wehelin marka cilmigiisu ku weheliyaa baa laga tilmaamaya marka lagama tilmaamaayo macahum bidaatihi iyo macakum bidaatihi macnuhu udhici maayo marnaba waayo ictiqaadka ahlusunna waljamaaca waa khilaafsan tahay oo waa ka hor imanaysa wa waxaa kaloo a'immada ahlu sunna ay ku ijmaaceen anna lahu kursiyan in allah kursi u sugnaaday makhluuq kursi la yidhaahdaa inuu u sugnaaday kama qaala subxaanah siduu allah uu yidhi isagaa xumaan ka nasahane wasica kursiyuhu asamaawaati waalard wasica waa koobay waa ka ballaadhnaaday kursiyuhu ilaahay kursigiisu wasica kursiyuhu asamaawaati cirarkao dhan ayuu koobay oo ka ballaadhnaaday waalarda jinsiga dhul la yidhaahdo dhanna waa ka ballaannaaday wa kamaa jaa'at bilaxaadiis iyo siday axaadiistu markaa ugu timi ee ugu soo aroortay ayuu yahay ana allaha subxaanahu yadacu kursiyahu yowma alqiyaama ana allaha inuu allaah subxaanahu isagaa xumaan ka nasahanoo xumaan ka dheere yadacu u dhigaayo kursiyahu kursigiisa inuu dhigaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame inuu u dhigaayo lifasli qadaa yacni khalaa'iqda inuu kala xukumo inuu u dhigaayo yacni maalinta qiyaame khalqiga uu ilaahay kala xukumaya kala xisaabayaa markaasuu qaarna jannaynayaa qaarna naarayaa qaar jannadaa la gelinayaa qaarna naarta la gelinayaa sucadaa iyo ashqiyaa ayay kala yihiin marka dee waxa weeye qaybtoodii yacni meeshay kala gelayaanna saasay u kala muuqan doontaa wa qaala mujaahidun mujaahid waxau yidhi taabiciga la yidhaahdaa kaanuu yaquuluuna waxay ahaan jireen qaar yidhaahda culammadii yani saxaabadu ma asamaawaatu waalardu fi lkursiyi ila ka xalqatin mulqaatin fi falaah ma asamaawaatu cirarku ma ahaan waalardu iyo dhulku fi lkursiyi yacni kursiga marka loo eego oo kursiga la dhinac dhigo ilaa ka xalqatin giraan oo kale mooyaane wax kale ma ahaan ilaa ka xalqatin giraan oo kale mooyaane wax kale ma ahaan xalqadu waa giraanta giraantaasoo mulqaatin la tuuray fii falaatin meel bannaan lagu tuuray marka marka kursiga loo eego cirarka iyo dhulka toddobada cir iyo toddobada dhulba kursiga marka loo eego ama la barbar dhigo waxba kaga dhici maayaan toddobada cir iyo toddobada dhulba waxay noqonayaan sidii giraan oo kale kursiguna wuxuu noqonayaa bannaan weyn oo kaleu noqonayaa haddii giraan bannaan weyn lagu dhex tuuro bannaankaa giraantaa yari wax ma kaga dhacaysaa maya toddobada cer iyo toddobada dhulba waxay noqonayaan qaar kursiga aada uga yar bay noqonayaan oo giraantaa ka dhigan kursiguna wuxuu noqonayaa sidii bannaanka weyn oo kale mid ka dhigan buu noqonaya marka idan kursigu waa ka weyn yahay toddobada cil iyo toddobada dhulba waa ka weyn yahay waxaa soo aroortay asarka cabdullaahi bnu cabbaas inuu markaa ku daray ma lkursiyu fi lcarshi ila ka xalqatin mulqaatin fii falaatin kursiguna marka loo eego carshiga oo carshiga la barbar dhigo isaguna wuxuu noqonayaa sidii giraan yar oo kale oo bannaan weyn lagu dhex tuuray carshigu wuxuu ka dhigmayaa bannaanka weyn oo kale kursiguna wuxuu noqonayaa giraanta yaroo kaleu noqonaya marka kursigu aad buu uga weyn yahay toddobada cir iyo toddobada dhulba carshiguna aad buu uga weyn yahay kursiga aad buu uga weyn idan waxaa soo baxaysa kursiga iyo carshigu way kala duwan yihiin asarka cabdullaahi bnu cabbaas waxaa soo wariyey ibnu khusayma ayaa kitaab tawxiid ku soo wariyey daarimi baa isaguna soo wariyey oo markaa kutubtiisa ku soo wariyey alraddu cala aljahmiya ka mida kuwa ku soo warinaayo waxaa kaloo soo wariyey yani markaa xaakim waxaa soo wariyey cabdullahi bnu imaam axmed waxaa soo wariyey ibnu jariir atabari fii tafsiirih culamo badan baa oo kalea soo warisay oo markaa kutubta sunnada ama kutubta ictiqaadka ku soo warisay asarka caynkaasina saxiix weeye ahlu cilmiguna waa saxiixiyeen xaakim wuxuu ka mid yahay qolyaha saxiixiyey yacni a'imo badan baa saxiixiyey oo markaa yidhi waa saxiix oo cabdullahi bnu cabbaas waa ka asaxday dahabi iyo albani iyo a'imo kaloo horaba way saxiixiyeen marka asarkaasi waxa waa asar saxiixa culamaduna qabuul bay kula kulmeen kursigu markaa waa shay makhluuq ah oo weyn oo toddobada cir iyo toddobada dhulba ka koreeya kursigiiyo carshiguna waa kala duwan yihiin qowl khalataa jiro oo qaar ay ku fasireen kursigu inuu yahay carshiga laftiisa kursigu inuu carshiga yahay bacdi baa sidaa ku fasiray waana sida jalaalaynku tafsiirkiisa maro qaar kaleoo sidaa ku fasirayna waa jiraan laakiin aahaarta saxaabada iyo taabiciinta laga hayaa waxay tilmaamayaan inay kala duwan yihiin kursigi iyo carshigu laba kale yihiin marka qowl halata weeye in layaa kursigu waa carshiga ta kale waa la kala farqiyey wasiica kursiyuhu samaawaati walard kursigii gaar baa loo sheegay carshigana gaar baa loo sheegay kursigii carshigaba waxba waa la sheegay nusuusaha qaarkood waaba lagu kulmiyey iyadoo kursigana la sheegayo carshigana la sheegayo yacni aahaarta waxa weeye saxaabaduna waa tilmaamaysa bacdi kale waxay yidhahdeen kursiga waxaa looga jeedaa cilmiga ilaahay tafsiirkana bacdi baa maray waana sida ibnu jariir atabari tafsiirkiisa u doortoo maro laakiin qowlkaasi waa qalad oo sax maaha walow haba ku tago ibnu jariir atabari waa qowl qalad ah aan sax ahayn waayo cilmiga iyo kursiga waa la kala farqiyey ilaahay cilmigiisu wax walba waa koobayaa laakiin kursigu samaawaadka iyo markaa arlada inuu koobaayo oo ka ballaaran yaha laynoo sheegay ee lama odhan makhluuqaadkao dhan buu koobayaa wasica kursiyuhu asamaawaati waalard laakiin cilmiga waa la camimay rabbana wasicta kula shayin raxmata wa cilma yacnii shay kastaad ilaahay uu koobtay xagga raxmadeed iyo xagga cilmiba marka cilmiga ilaahay wax walba waa koobaya marka kursiga cilmiga waa kala duwan duwany waa kala duwan yihin aahaartan laftooduna waa sheegaysaa inay kala duwan yihiin cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi waalkursiyu mawdicu alqadamayni kursigu waa mawdicu alqadamayn labada addina ilaahay mawdiceeda weeye waa kamaa yaliiqu bijalaali illaah wa cadamatih ayaa looga jeedaa lagu xambaaraya waalcarshu laa yaqdiru qadrahu ila allah carshigana ma qadarinaayo qadarkiisa allah mooyaane cid kale qadarkiisa garan mayso marka carshigii iyo kursigii saasaa loo kala farqiyey asarka noocaasina waa saxiix aimo badan baa soo warisay aimo badanna waa saxiixiyeen xaakimna waa saxiixiyey dahabi waa saxiixiyey albaani waa saxiixiyey yacni aymo badan baa markiisa waxa saxiixisay marka carshi iyo kursigii waa la kala farqiyey marka kursigu ma aha cilmiga ma aha ee waa shay daato makhluuqa weeye mana aha cilmiga ilaahay ma aha aahaarta waxaa lagu soo wariyey taabiciinta laga soo warinaayo ana allaha subxaanahu yadacu kursiyahu yowma alqiyaamati lifasli qadaa ilaahay kursigiisa ayuu dhigaa maalinta qiyaame wuxuu u dhigaa lifasli qada ha u qaadanin marka ha odhanin kursi buu ilaahay ku fadhiisanaya hays is odhan oo sidaa ha u qaadan xaasha wakala kursiguna waa mawdicu lqadamayn labada markaa qadama ilaahay mawdicooda weeye kamaa yaliiqu bijalaalihi wacadamatih cadamatih laa kamaa yaliiqu bilmakhluuq sida makhluuqa markaa u habboon ma ahee sida allah u habboon ayaa loo odhanaya waa mawdicu lqadamayn sida sifaatka kaleba loo odhanaayo waa kamaa yaliiqu bijalaali illaahi wa cadamati baatanna saa loo odhanayo waxaa kaloo aahaarta ku soo aroortay wa mirqaatun bayna yaday alcarshi waa mirqaah yacni waxa weeye waa wax markaa carshiga ka yacni horeeya oo hortiisa ahaaday oo kal mirqaati bayna yaday alcarshi mirqaat oo kale ka dhigan mirqaatka waxaa la yidhaahdaa yacni kuraasta qaarkood inay leeyihiin markaa in ka horeysa oo yacni marka addimada la dhigo marka makhluuqa xaggiisa laga hadlayo taasaa la yidhahdaa mirqaat la yidhahdaa kuraas baa waxaa jirta in ka horeysa leh oo addimada la saaro marka saasoo kaleu ka dhigan yahay marka yacni la eego luqada siduu ku yahay laakiin ilaahay kursina uma baahna carshina uma baahna makhluuqaadna uma baahna makhluuqaadkao dhan ilaahay isagaa haya carshiga iyo xamalatlcarshiga iyo kursiga iyo samaawaadka iyo cirarka dhammaan ilaahay baa haya wuxuu uga baahan yahayna ilahay ma jiro mustaqnin can alcarshi wama duunahu ilaahay hani buu ka yahay carshiga iyo waxa carshiga ka hooseeya o dhan ba ilaahay hani buu ka yahay haddana carshiga waa ka koreeyaa carshigaa sida ma aha xaasha wakalla ictiqaad baatila weeye haddii la yidhahdo carshigaa sida ama xambaarsan waa arrin baatila weeye maxsaxan ma aha marka waxa weeye ahlusunna waljamaca waxay qabaan inuu waxa weeye kursigu makhluuq yacni markaa inuu yahay aan carshiga ahayn oo carshiga ka horeeya inuu marka uu yahay mawdicu qadamay illaahi inuu yahayna waxaa ku soo aroortay aasaartii saxaabada cabdullahi bnu cabaas waa ka asaxday wa kadalika abuu muusa alashcari isagana hadal la mida ka asaxay inuu kursigu yahay mowdicu alqadamayn yacni inuu saa yahay isagana waa ka sugnaatay culamada qaarkood waa saxiixiyeen walaa yuclamu lahuma mukhaalifun min asaxaaba cid saxaabada ka midoo labadaa saxaabi ku khilaaftayna lama hayo cabdullahi bnu cabaas iyo abu muusa alashcari saas aawadee waa xuja sharciya dadka qaarkood waxay yidhahaan xujo ma aha waa asar saxaabo laga soo wariyey maadaama asar uu yahay lama xujaysanaayo bay markaa yidhaahdeen laakiin asarka saxaabada ka sugnaaday umuure haybiyuu ku saabsan yahay arrin haybiya ayuu ku saabsan yahay cid saxaabada ka mida ku khilaaftayna lama hayo saas aawadeed waxaa waajiba in la aqbalo oo la caqiideeya waajiba xuja sharciya ayuu noqonaya xujo sharciya ayuu markaa noqonaya xujo sharciyu noqonaya waa sabiil muminiinkii oo la raacay yacni aasaarta saxaabada raacitaanka la raacayo waa sabiil muminiinkii weeye wman yushaqiq alrasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasaa'at masiira sabiil muminiinka in la raacaa laynoo sheegay o aan la khilaafin wattabic sabiila man anaaba ilay man kana cala mili ma ana calayhi alyowma wa asxaabii waddada saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ay mareen waa inaan markaa la gees marinoo la khilaafina waddadaa la raacaa waa iyadaa sabiil muminiinkii ah dariiqii lagu badbaadayo ee ah yani waxa weeye saxaabada nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxay ahaayeen qaar markaa uu quman yahay ictiqaadkoodu oo ka fog yani inxiraaf inuu caqiidada kaga dhaco waa ka durugsanaayeen ruuxa markaa ku tuhmaysta cid saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida ictiqaad xumo yacni markaa ku tuhmaysta ama culammadii saxaabada cid ka mida yacni markaa caqiide xumo markaysaga ku tuhmaysta yani waxay noqonaysaa markaa ciid marka calaa khayr iljaadda cid lunsan oo dariiqii xaqa ahayd ka weecatay bay noqonaysa marka waxa weeye saxdu waxay tahay yacni aahaarta saxaabada in markaysa waxa la raaco waa sabiil muminiinki weeyaan wa ana allaha subxaanahu yaraahu awliyaa'uhu fi lmacaadi biabsaari wujuuhihim waxaa kaloo ka mida waxyaalaha ahlusunna waljamaca isku waafaqeen ana allaha subxaanahu allah isaga xumaan ka nasahane yaraahu awliyaauhu yaraahu waxaa arkaya awliyaauhu awliyadiisiibaa arkaya waa muminiintii mutaqiinta ahayd awliyadii ilaahay baa arkaya fil macaadi aakhiro ayay arkayaan aakhiro gudaheeda ayay allaha arki doonaan waxay ku arki doonaan biabsaari wujuuhihim yacnii indhaha wejiyadooda ku yaallay ku arki doonaan laa yudaammuuna iskuma cidhiidhyayaan fii ru'yatihi aragay allah arkayaan isku cidhiidhyi maayaan laa yudaammuuna mimka haddii la shado waxay noqonaysaa iskuma cidhiidhyayaan fii ru'yatihi weji labaad waa lagu banneeyo miimka in la khafiifiyaan la shadin laa yudaamuuna fii ru'yatih yacnii laguma dulminaayo qaarkood qaarka kale ku dulmiyi maayaan aragga ay allah arkayaan oo waxay noqonaysaa min adaymi marka adaymna waa dulmiga marka laa yudaammuuna fii ru'yatihi iskuma cidhiidhiyaan aragay allah arkayaan kama qaala allahu caza wajal siduu allahba uu yidhi caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku yidhi wa calaa lisaani nabiyi yacni lisaankii nebigiisa iyo hadalkii nebigiisana uu ku yidhi aayad iyo xadiis buu keenayaaye wujuuhun yowmaidin naadira kaafka waxa bannaan inaad tacliil u laqbayso kama qaala ay liqowlihi maadu waa masteriyo iyadiyo ficilka ka dambeeya master laga dhalaalinaya kaafkuna tacliil buu u dhacayaa liqowlihi liqowli illaahi waxaana u daliila hadalku allah u yidhi kaafkana tacliil waa loo isticmaalaa shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'ida litawkiidin warad kama qaala allahu caza wajalla fii kitaabihi wa calaa lisaani nabiyih siduu allahba uu ku yidhi baa u daliila ama hadalku allah yidhi baa u daliila fii kitaabihi uu ku yidhi wa calaa lisaani nabiyihi carabkii nabigiisana uu ku yidhi ama hadalkii nabigiisana uu ku yidhi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira tan hore waxa weeye waa wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalintaas qiyaame naadiratun way iftiimaysaa waa nicmaysan tahay waa nuuraysaa waa dhalaalaysaa wirwirka nicmada ka muuqanaya ilaa rabbiha naadira rabbigeed intii ka ahaatay bay eegaysaa oo daawanaysaa wa qaala arasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi fii qowli illaahi subxaanah hadalku allaah yidhi tafsiirkiisa iyo macnayntiisa wuxuu ka yidhi subxaanahu isagaa ilaahay xumaanka ka oo ka dheere liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaada liladiina axsanuu kuwii samafalay waxa u sugnaaday alxusnaa ta wanaagga badan wa ziyaadatun iyo dheeraad kalaa u sugnaaday qaala waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alxusnaa aljanna ta wanaagga badani waa janno waziyaadatu ziyaadaduna annadaru ilaa wajhi illaahi tacaala ziyaadaduna waa eegista la eegaayo wejiga ilaahay tacaala allah isagaa koreeye wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximah ullah ilaahay aakhiro inay mu'miniintu arki doonaan indhahoodana ay ku arki doonaan indhaha wejiyadooda ku yaallay ku arki doonaan bannaanka qiyaamada iyagoo tuban way arki doonaan jannada markay galaanna way arki doonaan oo xilliyo ilaahay ay daawanayaan baa jirto oo ilaahay ay arkayaan dadkuna waa u kala nasiib badan yahay oo waa kala badsanayaa araggay ilaahay arkayaan iyo daawashada ilaahay daawanayaan siday u kala wanaag badnaayeen ee u kala iimaan weynaayeen ee u kala taqwo badnaayeen bay u kala badsanayaan aragga ilaahay arkayaan iyo daawashada ilaahay daawanayaan qaar baa wakhtiyo badan ilaahay istusaya oo ilaahay arkaya daawanaya qaarna wakhtiyo intaa ka yar bay ilaahay daawan doonaan aragga ilaahay ay arkayaane ilaahay istusaayo waxaa u daliila qur'aanka iyo xadiiskuba daliil bay u yihiin iyo ijmaacu ahli sunnati waljamaaca waa saddex nooca adila aayaad mutacadida oo qur-aanka ka mida daliil bay u yihiin waxaana ka mida ilaa rabbiha naadira rabbigeed intii ka ahaatay bay eegaysaa daawanaysaa nadarka marka ilaah lagu gudbiyo wejiyadana loo tiiriyo wuxuu daahir ku yahay in laga tilmaamaayo yani marka alru'ya araggii in looga jeedo waayo nadarka mar waxaa loo isticmaalaa bimacna alintidaar oo sugashada ah kaasi waa mutacaddi oo mafcuulkaa toos loo siiya hadda ma marka nadara looga jeedo intadarahu waa sugtay mafcuulkay toos u qaadataa unduruuna naqtabis min nuurikum unduruuna naadaasi waa mafcuulu bihigii na suga weeye marka marka fii marka waxaweyn ay ka daba dhacdo waxay markaa noqotaa ictibaar iyo tafakur ictibaar iyo tafakur bay noqotaa marka fii yacni ay ka daba dhacdo wakadaa wakhtiyada qaarkood oo ilaa ay ka daba dhacda lafteedana tafakur iyo ictibaarka waa loo isticmaalaa unduruu ilaa samari eega oo ku cibro qaata oo ka fakera laga tilmaamaya labadii macnoba waa shamlinaysa marka marna waxaa loo isticmaalaa nadaru caطfin wa raxma walaa yanduru allahu ilayhim yacni waxa weeye nadara raxma ayaanu eegayn aragti markaa raxmadeed ayaanu ku eegayn waa macno saddexaad marka ilaah lagu gudbiyo waxay markaa noqotaa in ru'yadii looga jeedo khaas ahaan weliba wejigii marka waxaw wejiyadiina la sheegay waxay ku tahay marka waxa weeye mid marka daahirku ah marka in la yidhaahdo waa tii intidaarkii sugashada ahayd ba suuragal ahoo xaraf baa lagu gaadhsiiyey ilaa rabbiha idan tii intidaarkii sugashada ahayd ma noqon karto tii marka ahayd tafakurkana noqon mayso waxaynay u noqonayaan allah in laga fakero lama doonaayo tafakaruu fii khalqi illah walaa tafakaruu fi illaah ilaahay makhluuqaadkiisa ka fakera laakiin allaha ka fakerina allah siduu yahay asoo dhan ya nadra cadfin wa raxmana loogama jeedo ma suuragal aha dee mustaxiil weeye in makhluuq khaaliqu naxariisto marka waxa weeye taana loogama jeedo qacan waa iska waadixo waa iska caddahay ma soo hadhin mooyaane in la yidhaahdo waxa weeye waa nadaru ru'ya waa markaa eegis markaa aragti ah in laga tilmaamayo ila rabbiha naadira waxaa kaloo u daliila aayadda allah uu yidhi liladiina axsanu lxusna waziyaada kuwii samafalay oo iimaanka iyo camalka saalixa la yimi ixsaanka waxaa uga horeeya iimaanka iyo tawxiidka uga horeeye marka kuwii iimaanka iyo tawxiidka iyo camalka saalixa la yimi ee samafalay waxa u sugnaaday ta wanaagga badan oo janno ah alxusnaa waa jannada wa ziyaada iyo dheeraad kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxusna aljanna xusnadu waxa weye waa jannada waziyaadatu annadaru ilaa wajhi illaahi tacaala ziyaadaduna waa eegista wejiga ilaahay ay eegayaan allah isagaa koreeye sidan xadiis la macna ah bilmacnaa buu ku keenaye waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiidi suhayb isagoo tilmaamaya yani nadarka inay tahay marka ilaahay wejigiisa ay arki doonaan inay ziyaadadu tahay inay ziyaadadu sidaa tahay waxaa kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam satarawna rabbakum kama tarawna alqamara leylata albadri laysa duunahu saxaab yacni rabbigiin baa arki doontaan sidaad dayaxa u aragtaan si la mida yacnii dayaxu markuu buuxay afar iyo tobnaad yahay sidaa u arkaysaan si la mida ayaa allah u arki doontaan laa tudaaruuna fii ru'yati laa tudaammuuna fii ru'yati iskuma dhibaysaan aragtida allah arkaysaan qaarkiinba qaarka kale ku dhibi maayo laa tudaaruuna iyo laa tudaammuuna labadaba waa loo soo wariyey labadu waa saxiix laa tudaammuuna iskuma cidhiidhiyaysaan weeye marka miimku shidan yahay laa tudaamuuna laydinkuma dulminaayo bimacnaa qaarkiinba qaarka kale kuma dulminaayo marka miimka la khafiifiyo aragga allah arkaysaan inaa isjiidhaan iyo wax la mid ka iman maysa mid waliba halkiisa uka arkaya laa tudaaruuna iskuma dhibaysaan oo qaarkiinba qaarka kale kuma dhibaayo aragga allah arkaysaan iskuma dhibaysaan laa tudaaruunana marka ra'da la khafiifiyo waxay noqonaysaa laydinkuma dhibaayo yani qaar kiin qaarka kale kuma dhibaya macnuhu u dhacay aragtidaa waxaa looga jeeday yacni markaa in indhaha lagu arkaayo waa midda koowaadee riwaayaadka xadiiska riwaayo ka mida waxaa ku soo aroortay satarawna rabbakum ciyaana riwaayo bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey oo la gaar noqday waxaad rabbigeen u arki doontaan ciyaanan ay mucaayiniina xaala indhihiinna ku arkaysaan ciyaan waa masdarkii caayana lifaacala alficaal walmufaacala marka iyadu sariix ay ku tahayba waa kow riwaayaadka aan koobsanaynin markaa ciyaanan see looga daliishanaya aragtida markaa indhaha inay tahay waxaa looga daliishanayaa yacni ru'yadan inaan cilmi looga jeedin oo ru'ya qalbiya looga jeedin waxaa u daliila ru'yada qalbiga ahi laba mafcuul bay qaadataa laakiin ru'yada basarku hal mafcuul bay qaadataa haddana isim keliyay nasbisatee laba may nasbisan satarawna rabbakum marka idan waa ru'yat lbasar la ru'yat lqalbi waayo ru'yat lqalbi waxay qaadataa laba mafcuul labana lama siin ism keliyay markaysagaa nasbisatay mansuub cala taciim haakada waa midda labaadee kamaa tarawna alqamara leylata albadri waxaa lagu shabahay aragtida allah la arki doono mu'miniintu ay aakhiro ilaahay arki doonaan aragga aynu aragno dayaxa habeenka afar iyo tobnaadka ah aragtida dayaxa la arkaana waa ru'ya basariya mise waa ru'ya qalbiya waa ru'ya basariya hal mafcuul baana la siiyey alqamara marka sida ru'yada qamarka ay arkayaan ay u tahay ru'ya basariya ayaa ru'yada ilaahay arki doonaana ay noqonaysaa ru'ya basariya ru'ya basariya u noqonaysa waayahay loogama jeedo ilaahay iyo dayaxa in laysku shabbahaayo ma aha waayo tashbiih waa bail laysa ka milihi shay laakiin waa maxay waa tashbiih alru'yati biru'ya la tashbiih almar'iyi bilmar'iy aragtida aragtida lagu shabahayaa laakiin labada la arkaayo layskuma shabbahaayo laa tashbiihu almar'iyi bilmar'iy haddama aragta kama tarawna ay ru'yatan ka ru'yatikum maadu waa masderiyo iyadiyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinaya ru'yatan baa la qadarayaa satarawna rabbakum ru'yatan ru'yada masderkaa la qadarayaa marka waxa weeye laga sifaynaya ru'yatan ka ru'yatikum ay mila ru'yatikum aragtiba arkaysaan la mida aragtidaa arki doontaan aragtida arkaysaan dayaxa arkaysaan marka laba aragtiyood oo makhluuq ka dhacaaya baa la ysku shabbahayaa laakiin labada la arkayo la yskuma shabbihin tashbiih muxuu ku dhacay satarawna rabbakum ru'yatan ka ru'yatikum alqamara aragti aragtidiinnii la mida dayaxa arkaysaan baa allah arki doontaan ru'yadu yay ka dhacaysaa waxay ka dhacaysaa dee markaa mu'miniintay ka dhacaysa oo allah arki doona aakhiro idan waa tashbiih alru'yati biru'ya laa tashbiih almar'iyi bilmar'iyi nusuuso badan oo kale waa u deliishadeen culammadu waxay yidhahen axaadiista ru'yada ku soo aroortay oo mutawaatira soddon saxaabi in ka badan ayaa laga soo wariyey alcalaamatu ibnulqayim kitaabkiisa xaadi alarwaax wuxuu ku soo arooriyey koob iyo soddon saxaabi ayuu ku soo arooriyey axaadiistoodii oo tilmaamaya ru'yada ilaahay ay mu'miniintu aakhiro ilaahay arki doonaan markaasuu weliba yidhi riwaayaadka badan ma soo aroorinaayo oo haddii saxaabiga markaysaa markaa dhowr riwaayo uu ka hayo ama toddoba riwaayo ama wax la mid a hal mid ayuu ku kaaftoomaya markaasuu koob iyo soddon saxaabi ama soddon saxaabi uu ka soo arooriyey oo xaadiistoodii keenay oo cidda soo warisay sheegay marka waa xaadiis qaciya mutawaatira ya marka waxa weeye ru'yada in la inkiraa culammadu waxay waa kufri waayo nusuustaa in la beeniyaa ka imanaysa waxay kaloo ka daliishadeen kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun imaamu shaafici iyo imaam maalikiya baa ka deliishaday aayaddaas oo markuu ilaahay iska xijaabay oo iska qariyey cadowiyadiisii markuu u cadhooday waxay ku tusinaysaa inuu awliyadiisa markuu ka raallida yahay ilaahay istusaayo waayo hadduu dadkao dhanba iska xijaabaayo gaaladuu iska xijaabay dee waxa weeye markaa culays gaar ayaga kuma lahaateen maxaa iyaga loo gaar yeelaya hadduu dadkao dhan ba ilahay iska xijaabayo marka ilaahay adduunyada lagu arki maayo laakiin aakhiro mu'miniintu ilaahay way arki doonaan fii daari dunya soo jeed lagu arki maayo tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut bartaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin idinka mid inaanu rabbigii arkayn ilaa uu dhinto wa annahu subxaanahu yukallimu cibaadahu yowma alqiyaamah waxaa kaloo ka mida a'immadu waxay ku kulmeen oo ku ijmaaceen annahu subxaanahu allah isagaa xumaan ka nasahanay yukallimu cibaadahu inuu la hadlayo addoommadiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame laysa baynahum wa baynahu waasidatun walaa tarjumaan laysa baynahum wa baynahu xaalaanu iyaga iyo allah aanu u dhaxaynin waasidatun cid udhaxaysa aynay jirin cid waasida ahoo udhaxaysa aynay jirin walaa turjumaan tarjumaan iyo turjumaan labada markaa ta'da iyo jiimka labadaba in laysla godo labadaba laysla fatxiyo ta hore la fatxiyo ta dembe la godo intuba luqaad weeye waa ku bannaan yihi yadaan turjubaanno u dhaxayn turjubaanku waa ka markaysa markaa hadalka cidi ku hadasho cid kale u gudbinaayo luqo kale ugu fasirayo ugu caddaynaya tarjumaan la yidhahdaa marka waxa weeye yacni ilaahay addoommadiisa waa la hadlayaa maalinta qiyaame iyadoo cid u dhaxaysa ayna jirin cid warka ka gaadhsiinaysa ayna jirin cidu farriin u farayaa ayna jirin ayuu toos ilaahay ula hadlayaa marka ilaahayna xaqiiqatan waa hadlaa yani waxa weeye sida uu ilaahay u hadliyo qaabku u hadlana allah isagunbaa garanaya oo kayfiyada sifaadka ilaahay iyo daatada ilaahay waa laga gaabsadaa ya sidaan markaa daatada ilaahay sida ay tahay aynaan u garanayn baa sifaadkiisu sida ay yihiin iyo kayfka yihiinna aynaan u garanayn hadda kayfka in la diidayo maaha la odhanaayo ilaahay kayfba waa ka nasahan yahay maaha adda maaragta imaam maalik muxuu yidhi alistiwaau macluumun walkayfu majhuulun waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca istiwaagu waa macluumo waa la yaqaan ma la garanaya macnihiisa walkayfu majhuulun kayfkana waa laga jaahil yahay kayfiyat listiwa ma garanayno khalqigu garan maayo sida sifaadka ilaahay ee kaleba kayfka ay yihiin aynay u garanayn sida daatada ilaahay kayfkay tahay iyo sida ay tahay aynay khalaa'iqdu u garanayn walaa wlkayfu majhuul riwaayo kale la soo wariyey o imaam maalik laga soo wariyey alistiwaau hayru majhuul waalkayfu hayru macquul riwaayadan iyo riwaayadan waa isku macni ishkaal yayna kuu samayn alistiwaau hayru majhuul waxay la macno tahay waa macluum waayo majhuul iyo macluum waa sida uma dhaxayso shayga in la garanaayo iyo in laga jaahil yahay wax waasido u dhaxaysaa ma jirto hadduu hayru majhuul yahay waa macluum hadduu hayru macluum yahayna waa majhuul marka riwaayada tilmaamaysa alistiwaau hayru majhuul istiwaaga lagama jaahil ahaa waxay la macno tahay waa macluum maa la garanaya waa bimacnan laa waasitata baynahuma waalkayfu hayru macquul kayfkuna waa midaan la caqliyaynayn waa midaan la garanayn qaar baa doonay inay taxriifiyaan oo waxay yidhaahdeen waalkayfu hayru macquul waxaa looga jeedaa kayfku waa mustaxiil oo ilaahay kayf mustaxiil buu ka yahay casrigan baa qaar waxaa la yimaadeen laakiin culammadu wejigaa may marin kutubihii horena kama soo helaysid waxa odhanaaya hayru macquul waxay la macno tahay waa hayru macluum waayo shaygaasi waxa weeye luqada daarijada ah iyo waxyaalaha soo darriyey ee markaysaga lahajaadka hadda loo isticmaalo in waxa weeye markaa nusuusta iyo aahaartii salafiga ahayd in lagu fasiro ma aha ya in lala doonto markaa lagu fasiro ma aha culammadii hore wax markaa yidhi hayru macquul waxaa looga jeedaa waa mustaxiil lama soo helaayo lama hayo ee shaygaasi waa macquul iyo waa macluum waxay ahayd bimacnan bimacnan bay ahayd si aa u caqliyaysaan iyo si aa u garataan isku si baa loo isticmaalaa lacalakum taclamuun iyo lacalakum tacqiluun yani noqonaysaa isku macno inay tahay inaad caqliyaysaan iyo inaad garataan haddama marka waxa weeye hayru macquul waxaa loo jeedaa laa nacqilhu naxnu ma caqliyaynayno ma garanayno hayru macquul hayru macluum weeye hayru macquul marka hayru macluum maadaama ay tahay waxay la macnatay waa majhuul waa laga jaahil yahay dadka odhanaaya kayfku ilaahay bay mustaxiil ka tahay qowlkoodu waa baatil waayo waxaan kayf aan lahayni waa shay aan mawjuud ahayn ma odhan imaam maalik alkayfu macduum waa waxaan jirin ee wuxu uhi waa majhuul ama wuxu uhi waa hayru macquul laakiin farqa u dhaxeeya in la waa majhuul waa laga jaahil yahay iyo in la yidhaahdo waxa weeye waa eh, macduum farqa udhexeeya shayga haddi lahay waa macduum waa ma jiro laakiin haddii la yidhaahdo waa yani markaa la yidhahdo waa majhuul yani wuu jiraa laakiin jaahil baynu ka noho waynaan garanay wy waynaan garanay ta kale culammadu waxay yidhahdeen laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa siduu allah yahay allah mooyaane cid kale garan mayso haddamaalita a'immadii salafka qaarkood markii la weydiiyey oo lagu yidhi kayfa istawaa waxay ku jawaabeen inay yidhaahdeen cilmulgheybka waxa aynu eh, ka garanaynaa bes inta laynooga sheegay ilaahay inoo sheegay annahu istawaa cala alcarshi inooma sheegi kayfa istawaa saas waa ka gaabsanayna waxaynu ku dhammaanaynaa cilmulgheybka inta laynooga sheegay bes baynu ku kaaftoomaynaa abu cumaan asaabuuni waa ka caqiidatu salaf ku soo aroorinaaya isagoo culammadii hore ka soo naqlinaya selafka qaar ka mida ahlucilmigii ka horreeyey qaarkood ka soo raray haddama aragta ismaaciil abubakr ismaaciil caqiidadiis isaguna wuxuu ku sheegaya ilaahay inoo sheegay annahu istawaa cala alcarshi inooma sheegin kayfa istawaa ya marka waxaa weeye calaa kulli xaal yani markaa macnaha looga jeedo walkayfu hayru macquul iyo walkayfu majhuul waa bimacnan sidaas aawadeed tarjiixu ma baahna ilahe labada riwaaya la kala arjaxaya waayo shay tacaarud ku jiro ayaa la kala arjaxaa hadduu isba waafaqsany oo isku macno yahay maxaa loo kala arjaxaya waa bimacnan waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca in la rumeeyo waa waajib in la isweydiiya kayfiyadana waa bidco wasu'aalu canhu ay can kayfiyatihi kayfiyat listiwaa bidca marka sifaadkao dhanna halkaasaa la wada marinaya inuu allah hadlaa waa macluum kayfka u hadlaa waa majhuul oo ma garanayno jaahil baynu ka nahay in la rumeeyo inuu allah hadlaa waxa weye waa waajib kayfiyada in la isweydiiyana waa bidco culamadu waxay waa qaacido u taalla sifaadkao dhan baabkaasaa la wada marinaya saas aawadeed baa abu jacfar atirmidi maxamed ibnu nasri oo a'immadii salafka ka mid ahaa culammadii shaaficiyana ka mid ahaa ma aha saaxibu ljaamici ma aha waa caalim kale waxa uu yidhi nuzuulka markii la weydiiyey annuzuulu macluumun walkayfu majhuulun waaliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca waxaanu ka mid ahaa min culamaa'i qarni ahaalis culammadii qarnigii saddexaad buu ka mid ahaa abu ciisa tirmidi bay isku wakti ahaayeen ya abu ciisa tirmidi bay isku wakti ahaayeen waxaanu ahaa shaaficiyu lmadhab khatiib albaqhdaadi wuxuu ugu tarjamaynaya kitaabkiisa taariikhu bakhdaad ayuu ugu tarjamaynaya qisad dariifana waa soo naqlinaya xanafi buu ahaan jiray dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ku riyooday nebiga markuu ku riyooday ayaa daakirada haddaan alfaadda aana waxyla qaldin wuxuu ku riyooday in nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaad madhabkayga u qaadan weydey oo madhabkaaga waa kuma waa madhabka shaafici buu yidhi waa madhabka shaafici wakhtigaa laga soo bilaabo madhabu shaaficiya qaata qisada cajiibka ana khatiib albaqhdaadi waa ka sheegaya almuhim culammadu dariiqaasay wada mariyaan yacni sifaadka alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fii bacdin sifaatka qaar waxaa laga yidhahdaa kuwa kalena laga odhanaya kuwa kalena laga odhanaya aqwaal badan baa kolley jirta oo culammadu marka ay ku caddaynayaan yani marka kayfiyada in laga jaahil yahay oo in laga gaabsado ay tahay ahlucilmi badan baa markaysa markaa sheegay oo marka waxa weye tilmaamay oo hadalka maalik hadal la mida yani cabiraya abulxasan alkaraji nadmigiisa caqiidada wuxuu yihi caqaa'iduhum ana lilaha bidaatihi cala carshihi maca cilmihi bilqawaa'ibi waana istiwaaa rabbi yucqalu kownuhu wayujhalu fiihi lkayfu jahla shahaaribi waa qasiido dheer oo caqiide ah abulxasan alkaraji markaysaa u leeyihi caqaa'idoodu waxa weeye inuu allaah yacni bidaatii calaa carshihi carshigiisa inuu ka koreeyo bidaatihi daatadiisa kala koreeyo maca cilmihi bilqawaa'ib iyadoo lala qabo waxyaalaha khalqiga ka qarsoon inuu ilaahay u cilmi leeyaho ogyahay waana istiwaaa wayujcalu fiihi lkayfu jahla shaaribi kayfiyadiisana jaahil baa laga yahay kayfiyada markaa uu yahay yani istiwaaga ilaahay jaahil baa laga yaho kayfiyada markaa lama garanayo marka kayfiyadii waxa weye waa in laga gaabsadaa laakiin asalkii waxa weye waa in la sugaa marka waxa weeye ahlucilmi badan baa markaysaga saas yadaa tilmaamay oo waxa weye markaysa markaa sheegay oo hadalkaa maalik yani ama u soo naqliyey sidii aynu sheegnay una fasiray ama waxa weeye markaa tacaabir kaloo la mida yani marka cabiray wakhtigaa inagu yar waxaynu ku gaabsanaynaa intaas kooban wa ana aljannata wannaara daaraani qad khuliqataa uciddat iljannatu lilmuttaqiina almu'miniin waxaa kaloo ay ku ijmaaceen a'immadii ahlu sunne ana aljannata in jannada iyo wannaara naartu daaraani laba daarood ay yihiin oo khuliqataa la abuuray uciddat iljannatu jannada waa la diyaariyey lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanayaa loo diyaariyey almu'miniina mu'miniinta ah wannaaru naartana waa la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey aljaaxidiina dafiraaya yani markaa xaqa dafiraaya ama ilaahay dafiraaya laa tafnayaani ma baaba'ayaan jannada iyo naartu walaa tabiidaani ma baaba'ayaan waa isku mutaraadifaan oo isku dhow yihiin wuxuu sheikhu inoo sheegayaa jannada iyo naarta mid walba waa laba daarood oo ilaahay abuuray midna waxaa la geliyaa ahlu sacaada dadka liibaanay midna waxaa la geliyaa dadka guldaraysta ee hoogay labadaba waa la abuuro way abuuran yihiin ma aakhira la abuuri doonaa mise hadday abuuran yihiin may horaa loo abuuro way abuuran yihiin oo way jiraan waayo labaduba inay diyaarsayin buu allah inoo sheegay jannada markuu sheegayey wuxuu allah yidhi uciddat lilmuttaqiin waxaa loo diyaariyey kuwa ilaahay ka baqaaya uciddat liladiina aamanuu waxaa loo diyaariyey kuwa allah rumeeyey uciddat waa ficil maadi shay diyaarsan oo markaysa markaa jira inuu yahay laynoo tilmaamay naarta lafteeda ilaahay waxau yidhi uciddat lilkaafiriin uciddat lilkaafiriin waxaa loo diyaariyey gaalada loo diyaariyey way diyaarsan tahay mid waliba waa mucadda waa mid diyaarsan ta kale nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam taxaajat innaar waljanna jannada naarta ayaa dooday ma shay aan jirin baa doodaya ta kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ishtakat innaaru ilaa rabbiha naartaa cabatay oo u ashkatootay rabbigeed markaasay tii rabbiow anigii baa is qaarkay baa qaarka kale cunay anigii baa is cunay markaan waxaan cuno waayey baan anigii is cunay kul intaan ka qabo way daboollayd fa jacala lahaa nafasayn laba neefsi buu u yeelay oo naartu neefsato nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kulka ugu darane adduunyada aa ku heshaan waa kulkii jahannama jahanamaa daboolka laga qaado neefsi loo yeelay neefsi yar baa loo yeelay neef yar ka soo baxayso markaasay adduunyada inoogu imanaysaa yacni kulkeedii inugu gubayaa naqaskii yaraa laga sii yara daayey qabowga ugu darane adduunyada aa ku helaysaanna waa qabowgii jahanamaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka jannada iyo naartu waa abuuran yihin oo waa jiraan siday muctasilada qolo luntay ahay siday sheegatay ma aha inay yidhaahdeen markaysaga hadda ma abuurna aakhira la abuuri doonaa ama qiyaamada la abuuri doonaa waa qowl baatila weeye way abuurantah way diyaarsantah way jiraan labada mid walba saas aawoodee arwaaxda muminiintu jannaday ku jirtaa arwaaxu shuhadaai fii xawaasili tayrin khudrin tasraxu min aljannati xaysu shaacat nafaha shuhaadadu ya inay jannada daaqayso meeshay doonto kaga foofayso ka daaqayso uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nasamat lmu'mini taa'irun yacluqu fii shajari ljanna nasama waa bifatxi siin nasamat lmu'mini taa'irun yacluqu fii shajari ljanna nafta qofka muuminka ahi waa shimbir jannada daaqayo jannada cunaya xadiiska imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey waana saxiix ibnu kasiirkuna tafsiirkiisa waa ku saxiixinaya markuu aayadda yani markaa shuhaadada ku saabsan ee suuratu ali cimraan ku sugan uu joogo ayuu ku saxiixinaya oo odhanaya waa xadiis saxiixa oo casiiz ah oo musalsal bila'ima ah waayo imaamyaal baa kala warinaya ya imaam axmed baa xadiiska soo wariyey imaamu shaafici buu ka warinaya imaamu shaaficina imaam maalik buu ka warinaya a'immadii fiqiga ee afarta ahaa saddex ka mida ku kulmay oo kala warinaya nasamat lmu'mini taa'irun yacluqu fii shajari iljanna culamo kalena waa saxiixiyeen waliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi wa kullu dalika qad qadarahu rabbuna wa axsaahu cilmuh waxaa ka mida waxyaalaha ay a'immada sunnadu ku ijmaaceen oo ususha ictiqaadka ka mida iyo sunanka ka mida khilaafkeedu uu bidcayo dalaalo yahay waxaa ka mida aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih in la rumeeyo qadarka khayrihi kiisa khayr kale la rumeeyo wa sharihi iyo kiisa shar kaleba la rumeeyo damiirka khayrihi wa sharihi haadu waxay u noqonaysaa qadarka waxay ka dhigan tahay khayri alqadari wa shari alqadari bay ka dhigan waxaana noqonaysaa bedel waa bedelun mufasal min mujmal shay mufasala laga beddelayaa shay mujmalah bedelu mufasal min mujmalna wuxuu soo gelayaa bedelulkulli min alkulli buu soo gelayaa waayo qadar wuxuu u dhigmaa khayri alqadari wa shari alqadar iyo waa isla egyihiin alqadar wa kullu dalika qad qadarahu rabbuna ashyaada dhammaantoodna ilaahay waa qadaray rabbigeen baa qadaray oo jaangooyey oo hore u ogaa oo hore u sii qoray oo doono inay dhacaan wa axsaahu cilmuhu cilmigiisuna ilaahay waa koobay wa anna maqaadiira alumuuri biyadihi waxaa kaloo waxyaalahay ahlu sunna waljamaca ku ijmaaceen ka mida anna maqaadiira alumuuri in umuurta maqaadiirtoodu iyo qadaraadda la qadarayaa biyadihi ilaahay gacantiisa ku sugan tahay wa masdaraha soo fulitaankeeduna can qadaa'ihi qadaaga ilaahay iyo qadarka ilahay bay ka soo fulayaan tafadala calaa man ataacahu fawaffaqah tafadala waa galladaystay calaa man ataacahu cidda allah ateecday ayuu allah ku galladaystay tawfiiqda iyo ziyaadada uu iimaanka u ziyaadinaayo fawafaqahu waa waafajiyey cidda allah ateecaysaa allah baa ku galladaystay oo marka horeba hidaayad iyo iimaanka lamay iman lahayn haddaanu ilaahay ku galladaysan oo hidaayada waafajin oo solonsiin ee inuu waafajiyo ku galladaystay ayay marka horeba mu'miniin ku noqdeen oo mutiiciin ku noqdeen oo ugu kordhiyey waana ugu siyaadiyey asalkana waa ku hanuuniyey waa siiyey tafadala waa ku galladaystay ilaahay calaa man ataacahu cidda allaha ateecaysa bimacnaa ma'aalan cidda daaca ka dhacaysaba ilaahay tawfiiq ayuu siiyey waa ku galladaystay wuxuu ugu nicmeeyey hidaayada fawafaqahu wuxuu waafajiyey aacadii ayuu waafajiyey iyo iimaankii wa xababa aliimaana ilayhi waxaanu jeclaysiiyey iimaanka wazayanahu iimaanka waa qurxiyey fii qalbihi qalbigiisa ayuu iimaankii ku qurxiyey qalbigiisa gudihiisa kaa muiica ah qalbigiisa gudihiisu ilaahay iimaanka ku qurxiyey fayasarahu lahu iimaankii waa u fudaydiyey acmaashii yani wanaagsanaydba wa sharaxa bihi sadrah laabtiisa waa ku ballaadhiyey oo u waasiciyey wa nawara bihi qalbah waa ku nuuray qalbigiisa fahadaahu ilaahay waa hanuuniyey allah waa hanuuniyey hidaayadu nuur bay ka dhigan tahay marka qalbigii ayaa nuur macnawiya yani la gelinaya nuur baa la gelinaya iimaankaa lagu nuuraya iftiinna waa laga yeelaya walow indhaha yaynaan ku arkin waman yahdi illaahu fahuwa almuhtad ku kastoo alla hanuuniyo fa huwa almuhtad waa ka hanuunsan wey kaasunbaaba hanuunsan ku ilaahay hanuuniyo hanuunsan wa khadala man casaah ilaahay waa hoojiyey man casaahu kii caasiyey buu ilaahay hoojiyey oo hidaayada siin waaye oo hidaayada waafajin waaye wa kafara bihi kii allaha caasiyey wa kafara bihi allahna ka gaaloobay fa aslamahu waa hoojiyey waxaa la macno tahay khadalay la macno tahay aslamahu bimacnaa khadalah wa aslamtuhu bimacnaa khadaltuhu kutubulua saasay tilmaamayaan fa aslamahu waana hoojiyey oo bimacnaa hidaayadii ma solon siin waxa weeye markaa yani uguma deeqin hidaayadii qalbigiisana hanuun ma gelin wayasarahu lidalik wuxuu u fudaydiyey madkuurkaa la soo sheegay oo cisyaanka iyo kufriga abuu u fudaydiyey faxajabahu waa teeday waa daboolay wuxuu ka xijaabo ka daboolay hidaayadii yani waa raankii qalbiga markaysa markaa fuulayay lagu daboolayey waa tabcigii qalbiga la dhababayey ubica calaa quluubihim kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun wa adallahu ilaahay waa lumiyey waman yudlil ku kastoo allah lumiyo falan tajida lahu waliyan murshida falan tajida lahu uma helaysid weliyan mid gargaaro ah oo murshidan hanuuniyo u heli maysid wa kullun yantahi ilaa saabiqi cilmi wa kullun dhammaantood khalaa'iqdu yantahi wuxuu ku dhammaanayaa ilaa saabiqi cilmihi cilmiga ilaahay wuxuu ku hormaray ayuu ku dhammaanayaa mid walba wuxuu ilaahay sii ogaa inuu markaa ruuxaasi noqon doono ayaa ruux waliba ku dhammaanaya kii khaatimo wanaagsan ilaahay ku ogaa inuu markaa loogu khatimi doono khaatimada wanaagsan buu ku dhammaanaya kii khaatimo xun uu ilaahay ku ogaa in loogu khatimayana khaatimadaa xun ayuu ku dhimanaya nas'al llaha xusna alkhaatima laa maxiisa liaxadin canhu laa maxiisa yacni meel u iishaa ma jirto ama iilad ma jiro liaxadin cidnaba canhu sidii ilaahay ku ogaa inuu ku dhammaanayo yacnii ruux ka weecanaya iyo meel uga weecdaa toonna ma jirto kuu ilaahay ku ogaa inuu saciid noqonaayo ahlu sacaade uu ka mid noqonayo oo wanaag ku dhimanayo iyo hidaayo iyo hanuun hanuunkii unbuu ku dhimanaya iyo wanaaggii iyo khaatimadii wanaagsanay kuu ilaahay ku ogaa inuu xumaan iyo kufriiyo khaatimo xumo ku dhimanayana khaatimo buu ku dhimanaya wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa qadarka in la rumeeyo kiisa khayr kale iyo kiisa shar kaleba inay xaq tahay oo arkaanta iimaankay ka mid tahay saynu ogsoonnahay ina kula shayin khalaqnaahu biqadar allah wuxuu uhi shay walba waa abuurna oo qadar baanu ku abuurnay wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira shay walba ilaahay waa qadaray marka qadarku waa xaq weeye kullu shayin biqadar baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax kastaaba qadar bay ku dhacayaan ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka wax aan la qadarini ma jiro wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi xadiiskii jibriil waa tii ku soo aroortay inaad rumayso qadarka kiisa khayr kale iyo kiisa shar kaleba khayr iyo sharba allah waa qadaray qadarkuna wuxuu koobsanayaa afar umurood buu koobsanayaa ilaahay cilmigiisa wax walba uu ogaa wax kastoo dhacaaya waxaanu ogaynna aanu jirin ee wax walba allah ogaa waa cilmiga ilaahay mar labaadka wuxuu kala koobsanayaa qoraalka uu ilaahay ashyaada sii qoray wax alla waxa dhacaya ilaa yowmi alqiyaama inay dhacaan inuu ilaahay sii qoray waa ta labaad weeye ta saddexaad waxay tahay waa doonista uu ilaahay doonay waxa dhacaya inay dhacaan oo mulkiga ilaahay waxaanu ilaahay doonin kama dhex dhacayaan waa doonista ilaahay weeye yacni mashii'a qadariya oo wax kastoo dhacaaya uu ilaahay doonay inay dhacaan iyaduna waxa weeye waa arrinka saddexaad weeye arrinka afraad waa abuuritaanka uu ilaahay abuuray waxa dhacaaya oo sida ilaahay makhluuqaadka daatooyinkooda u abuuray baa iyo afcaashoodana u abuuray khaaliqan allah ahayna ma jiro allahoo keliya khaaliqa allahu khaaliqu kulli shay wax walbana ilaahay isagaa abuuray maraatibta qadarka afartaas weeye haddii afartaas markaa la beeniyo amaba cilmiga ilaahay la beeniyo waa lagu gaaloobayaa milladda waa laga baxaya inuu ilaahay wax walba og yahayna adilada inoo tilmaamaysa wa huwa bikulli shayin caliim wallahu bikulli shayin caliim wax walba ilaahay waa u cilmi badan yahay hadda maaragta cilmiga ilaahay waxaanu ogeyni ma jiro wax walba ilaahay waa ogyahay wuxuu markaa aanu ogeyni marnaba ma jiraan ashyaadana wuxuu ogyahay jumlatan wa tafsiilan ayuu u ogyahay yacni wax walba wuxuu garanayaa inta ay tahay iyo siday tahay iyo siday noqon doonto ayuu ogyahay ya arlada ciidda saaran inta cadadka ciiddu tahay buu ilaahay garanayaa cadadka makhluuqaadku intay yihiin buu garanayaa camalka ay samayn doonaan oo dhan buu og yahay wax alla waxay xarako iyo nuuxsi iyo neefsi samayn doonaan ayuu og yahay ya yani wax markaa shay yari ilaahay ka qarsoomi maayo yani waxa weye ashyaadu isku sibuu og yahay shay shay kama qarinaayo wax walba allah waa ogyahy cilmiga ilaahay waa waasic kitaabadau ilaahay ashyaada qoray wax kastoo dhacaaya allah waa qoray waa qoran yihiin ashyaadu lowxulmaxfuudkaa hore loogu qoray oo loogu geliyey yani markaa way qoran yihiin awalu maa khalaqa allahu alqalm uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inu ila yowmi alqiyaama qor baa la yidhi waxaa jiri doona ilaa maalinta qiyaame markuu ilaahay qarinka abuuray markaasaa qarinku wax allo waxa dhici doona ilaa yowmi alqiyaama qora caleemaha dhirtee dhaqdhaqaaqaya inta goora ay dhaqaaqayso inta gooree qof waliba nuuxsanayo noolo kasta intuu nuuxsanayo intuu jiraayo wuxuu cunaayo wuxuu samaynayo wuxuu odhanayo yani halkuu tegayo halkuu cag dhiganayo yani wax kastaaba waa qoran yihiin yani waxa weeye waa wax wada maktuuba weeye cid soo kala ma jirto aajaashi baa qoran cimriyadii baa qoran camalladii baa qoran hadalladii baa qoran yacni markaa kasabkii baa qoran waxa la cuni doonaa qoran waxa la dhali doonaa qoran waxa la dhimi doonaa qoran waxa markaa dheef la samayn doonaa qoran wax waliba waa qoran yihiin shayga saddexaad waxay tahay waxa weeye waa doonista uu ilaahay doonay waxa dhacaya inay dhacaan wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah dooni maysaan allahoo doona mooyaane marka wax kastoo dhacaya waa wuxuu ilaahay doonay inay dhacaan khayr iyo shar waxay doonaan ha noqdaan ya yacni wax kastoo dhacaya waxay ku dhacayaan bimashii'ati illaahi wa qadarih ilaahay doonistiisa iyo qadarkiisaay ku dhacayaan saas yada bay ku dhacayaan shayga afraad waxay tahay waa abuurista uu ilaahay abuuray waxa dhacaya inay dhacaan waxa dhacaya o dhan allah baa abuuray ya hadday daatooyin tahay iyo hadday camallo iyo ficilla tahay iyo hadday sifooyin tahay makhluuqaad ku leeyihiin dhammaan allah baa abuuray allahu khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shay wax kastoo allah abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun afartaa martabo waxa weeye maraatib alqadar weeye imaam axmed wuxuu odhan jiray alqadaru qudrat qadarku waa qudradii ilaahay marka ruuxa qadarka inkiraa qudradii ilaahay buu inkiray ya alqadaru qudrat imaamu shaafici wuxuu yihi khasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu qadariyada waxaa kula doodaan cilmiga ilaahay waxaa tidhahda hal kaana allahu yaclamu alashyaءa qabla wuquuciha am laa fain aqaruu khusimuu hadday qiraan waa laga qaalib noqonaya oo maraatibta kale qadarkana inay qiraan baa laasimaysa wailaa kafaruu haddii kale waa gaaloobayaan haddii kale waa gaaloobayaan marka qadarka waa in la rumeeya khayrkiisa iyo sharkiisaba waa inaan la odhan sharka ma qadarin shar iyo khayrba ilaahay waa qadaray kullu shayin biqadar halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk